الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أقسموا بالله جهد أيمانهم بين مرتهم ليخرجن قل لا تقسموا ضاعة معروفة ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun allah subxaanahu watacaala rabbi waxa uu yidhi iyagoo ilaahay uu ka warramay ahlu nifaaqa kuwa maaragtay nifaaqa ehelka u ah wakhtigii rasuulka inay dhaaran jireen oo rasuulka ilaahay subxaanahu watacaala ay dhaar ugu mari jireen haddii uu amro inay jihaad u baxaan inay bixi doonaan alla wuxuu idhi subxaanahu watacaala wa aqsamuu waxay ku dhaarteen billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag lahaayeen macnaa aad bay u wa aqsamuu waxay ku dhaarteen billaahi alleh ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taag lahayd bay ku dhaarteen oo maxay yidhaahdeen la in amarta wallaahiye la in amarta haddaad amarto amba aad farto hum ayaga haddaad amarto inay baxaan layakrujunna inay bixi oo ay bixi doonaan bay ku dhaarteen layakhrujunna inay bixi doonaan oo ay bixi doonaan bay ku dhaarteen qul waxaad tidhaahdaa nebi ow laa tuqsimuu ha dhaaranina war ha dhaaraninoo dhaartan iska ilaaliya daaca ay amrukum arrintiinnu daacatun weeye waa daacad daacaddaasoo macruufatun la yaqaano macnaa daacad wanaagsan macnaha amrukum arrinkiinnu amba daacatukum daacaddiinnu daacatun adeecid weeye adeeciddaasoo macruufatun la yaqaano waar adeecitaankiina waa la yaqaanaayo waa qowl aan ficil lahayn waa qowlun laa ficila macahu daacaddiinuba waa iska macruuf waa hadal aan ficil lahayn weeye macnuhu saasuu noqonaya amba waliyakun ha noqdo amrukum waliyakun ha noqoto ha ahaado sakun ha ahaato daacatun daacadina macruufatun la yaqaan amba daacatukum adeecidiinna daacada aad sheeganaysaan daacatun weeye taasoo macruufatun la yaqaano oo hadal maran ah ina allaha alle khabiir allaha xogogaalka ku ah weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan bimaa ay biladii midka tacmaluuna aad samaynaysaan kul waxaad tidhaahdaa nebiyow adiicu allaha alle adeeca wa adiicuu adeeca alrasuula rasuulka allana adeeca la taalaya ilaahay wuxuu idin faro kana taga wuxuu idinka reebo rasuulka ilaahayna sidaasi leeg weeye fa in tawallow haddaad jeedsataan tatawallow ayay ahayd markaa taada ayaa xadsan fa in tawallow haddaad jeedsataan oo ilaaha iyo rasuulkiisa aada deeqi weydaan fa innamaa calayhi ay fa innamaa cala arasuuli rasuulka waxa saaran uun waa xasri innamaadani fa innamaa in kaleba maaha e calayhi ay cala arasuuli rasuulka korkiisa waxa ah maa kiibaa ah xumila la saaray oo ah iblaaqu risaala wa adaa'u alammaana calayhi ay cala rasuuli rasuulka korkiisa waxa saaran uun maa kiibaa saaran xumila lagu waajibiyey amba lagu kallifay wa calaykum korkiinnana waxa ah maa kii ayaa ah xumiltum laydinku waajibiyey ee laydin saaray xumiltum laydinku waajibiyey oo ah inaad aqbashaan rasaalada iyo fariinta rasuulka ilaahay uu idin soo gaarsiiyey wain tudiicuu haddaad adeecdaan hu rasuulka alleh wain tudiicuu haddaad adeecdaan hu rasuulka tahtaduu hanuunte waa sababtii shardiga tahtaduu hanuunte oo kuwa hanuuna ayaydin noqon wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaq ay ila atabliiqu gaadhsiin mooyaane wax kale rasuulka korkiisa may ahaanin almubiin cad macnaa rasuulka waxaa saaran ulbalaaq inuu dadka gaarsiiyo oo si cad uu gaarsiiyo unbaa rasuulka korkiisa saaran weye wacada allaahu alla wuxuu u ballan qaaday amba u yaboohay alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ee minkum min annaasi maa dadka u celi minkum ay min annaasi dadka ka mida ilaahay wuxuu u ballan qaaday wacamiluu falay alacmaala acmaashana sameeyey camallada alsaalixaati wanaagsan sameeyey allah wuxuu u ballan qaaday macnaha nasri inuu siin doono nasri inuu siin doono shicirka laba mascuulu tallaabay nasri iyo hiilin inuu alla siin doono ayuu u ballan qaaday markaasaa ilaahay wuxuu siinaya ayuu rabbi sii cadeeyey layastaklifannahum wallaahi baan ku dhaartay ayaa allah yidhi islaamka wuxuuna kusayaa qasam inuu jiro wallaahi baan ku dhaartaye layastakhlifanna waan boqri doonaa oo waan boqri doonaa hum ayaga fil ardi arlada ayaan ku boqri doonaa macnaa arlada ayaan ku khaliifaya waa boqrid weeye khilaafa iyo dowladnimo ayaan siinaya layastakhlifanna waan ku boqri doonaa oo waan ku boqri doonaa hum ayaga fil ardi arlada ayaa ku boqri doonaa sidaasuu ilaahay ugu dhaartay haa macnaha celi wallaahi layastakhlifanna inuu boqri doono oo uu boqri doono buu alla ku dhaartay naqaybka u laqbeeyay ahayd hum ayaga filardi arlada inuu ku boqri doono ayaa ilaahay uu ku dhaartay kama istakhlafa siduu ugu boqray oo kale alladiina ku ah, min qablihim ayaga ka horreeyey wallaahi layastakhlifanna waa uu boqri doonaa oo u boqri doonaa hum ayaga fi filardi buu alla ku boqri kama istakhlafa siduu ugu boqray oo kale amba maaragtay ugu reebay alladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey walayumakkinanna inuu usugi sugi oo uu u buu alle ku dhaartay walayumakkinanna inuu usugi oo u sugi buu alla ku dhaartay lahum ayaga diinahum inuu u sugi alladii diinta irtadaa uu raalliga uga noqday lahum ayaga uga noqday wallaahi layubadilanna wuxuu ugu bedeli oo uu ugu bedeli hum ayaga min bacdi khawfihim cabsidooda dabadeed amnaa amni buu ugu bedeli doonaa wallaahi layubadilanna wuxuu ugu bedeli oo ugu bedeli hum ayaga min bacdi khawfihim cabsidooda dabadeed amnaa amnigu ugu bedeli doonaa waa intii rasuulka ilaahay saddex iyo tobankii sannadoodee maka uu joogay baqas ayaa jiray dacwadda ilaahayna lagu faafinayay wakadaalika madiine laftigeeda hubkooda ayuunbay iskii ilaalinayay markaas sababtay ka ku muteen maxay tahay maxaa ilaahay ugu buqrayaa arlada maxaa ilaahay diintooda ugu sugaya allah wuxuu yidhi yacbuduunanii way i caabudeen yacbuduunanii way i caabudayaan baa allah leeyay subxaana wa tacaala laa yushrikuuna xaal aanay ugu sharig yeelin bay caabudayaan bii aniga shay-aa shaynaba aanay ugu sharig yeelayn cibaadana way la yimaadeen shirkina lama yimaadaan bimacnaa laa ilaaha ila allah ayay xaqiijiyeen waman kafara qofka kufriya bacda daalika intaa dabadeed intaa ilaahay diintiisa sugay fa ulaa'ika duunkaasi hum ayagunbaa alfaasiquuna kuwii baxay ah ee ilaahay daacaddiisa dibadda ka ah alfaarijuuna can idaaca alfaasiquuna kuwii baxay ah laa shaka ilaahay ballanqaadkiisaasi rasuulka inuu oofiyey oo ilaahay rasuulka wuxuu u ballanqaaday inuu ummaddan ka dhigi doono khulafaa'a alardi macnaa a'immat innaas inay ummaddani iyagu madaxa ay noqon doonto ayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka u ballan qaaday oo iyaga ay ku hagaagi doonto albilaadu waalcibaad addoommada ilaahayna u hogaansami doonaan cabsidana ilaahay ugu bedeli doono amni maarkaysa iyo xukun iyaga uu siiyo ilaahayna sidaa wuu yeelay subxaanau watacaala ilaa muslimiinta arrintaa iyagu ay khilaafeen oo garanaysaa rasuulka ilaahay ma dhimanin salawaatu llaahi wasalaamu calayhi ilaa uu furtay maka iyo khaybar iyo baxrayn iyo qaybihii kale jasiiratu alcarab iyo ardulyaman siduu u dan yahay waxaa rasuulka ilaahay jisiyada iyo cashuurta u ka cashur madaxeedkii qaaday matiisiyiintii deganaa hajar waxa uu furtay qaybo ka mida ah bacallada shaam hadiyado waxa usoo soo diray isagoo ka baqaya boqorkii hiraqla meliku rum hiraqla waa meliku rom kii masaraystay muqawqis boqorradii cumaan najaasigii xabashida arrintaa dabeeta waxaa sii waday abubakar sidiiq waa kii diray suyuusa alislaam ayuu saaray suyuusa alislaam xaggee ilaa baalid alfaris waa kii amiirka uga dhigay khaalid ibnu waliid radia allahu canhu sanaf xoog leh oo ka mida ah faris bay furteen khalqi fara badanoo kufaartiyaa ah bay laayeen kays kale ayuu diray oo abi cubayda waa kii u dhiibay ilaa ardi shaam mid saddexaad buu saaray oo madax uga dhigay camar ibn caas radia allahu canhu ilaa bilaadi albasra waa kii furtay maarkata ashaam ayaamihiisii waxaa la furtay basra iyo dimashik ilaahay sidaasuu ku oobsaday dabadeetu arrinta waa qabtay cumar arrinkii isaga ayaa sii waday sidii buu islaamku usii faafayey ma arkaysa ilaa maalmihiisii la wada furtay siduu u dhan tahay shaam oo dhan masar oo dhan aktar goboladii faaris kisra ayuu tabiyey waa uu duleeyey kaysar buu tabiyey wax la wey wuxuu ka saaray gacantii oo kuhayntuu ku hayay shaam ilaa uu ku dhaadhacay qustandiniya maalkoodiina uu ku bixiyey fii sabiili illaah waana sidaa ilaahay inoo sheegay subxaana ayaa dihi dowladdii cusmaaniyada ayaa timi mamaaligtii islaamka ayaa faaftay bariga iyo galbeedka way u faafeen dhulka galbeedka ayaa la furtay ilaa laga gaadho halkee andalis oo dhulkan spain la yidhaahdo iyo qubrus bilaad alkhayrawaan bilaad sabka dhinaca baharlumuxiidkao dhan baa la furtay dhinaca bariga waxaa laga gaadhay ilaa aqsaa bilaad asiin daxlada ugu fog baa laga gaadhay kisra ayaa la dilay boqortooyadiisiibaa la baabiyey magaalkii ciraaq oo dhan iyo khuraasaan iyo hawaas dhulkaasoo dhan ba somaaliya gaari marka adigu dadka muslimiinta ihi marka iyagu dib u noqdeen oo ilaahay diintiisa maaragtay kuway ku camalfali waaye ay noqdeen ayaa guuldaradeeda dhacday nasriganna uu soo noqonayaa marka la helo sharfigan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a oo ballan ilaahay uu qaaday subxaanahu watacaala waaqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu bixiya azakaa sakada bixiya wa adiicu allah wa adiicu adeeca alrasuula rasuulka adeeca lacallakum turxamuun likay turxamuu si laydinku naxariisto oda ilaahay ilaaha yidhi subxaanahu wa laa taxsabanna ha u malaynina ha u malayn nebi muxammadow alladiina kuwa ha u malaynin kafaruu gaaloobay muctisiin ay muctisiina allaha alle inay ku wahsigelin karaan amba ay ku cabsigelin karaan fil ardi arlabay kaga baxsan karaan ilaahay baa qaban doona wa ma'waahum hoygooduna annaaru naar weeye halkay u hoyan doonaan walabi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo noqdo macnaa jahannamadaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu duulka alla rumeeyayo waa adaabtii aadaab ka mida ah adaabta muuminiinta ilaahay uu siinay hore waxaynu u soo marray qaabka aynu ugaydan dalbayno guryaha badyooga markaynu soo siyaaranno iminkana waa qaabka carruurtaadu ay kula dhaqmi lahayd intaanay qaanjaarin hadday qaangaadhaan dadka kale la xukun noqonayaan aynu xalay ka soo maray yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow liyasta'dinkum ha idinka idan dalbaan aladiina kuwa malakat ay hanantay mulkiday aymaanukum midigyadiinnu ay hanteen waa addoonta wey iyo waladiina kuwa lam yabluguu aan gaarin alxuluma qaangaarka iyo waladiina kuwii ha idan dalbaan lam yabluguu aan gaarin alxuluma qaangaarka ee minkum idinka idinka midi minkum min alaxraam macnaha idinka idinka midi ha idinka idan dalbaanoo carruurtu guryaha dafun yaana idinku soo odhan waa gurigaad gaarka u degan tahay weeye halaata maraat saddex jeer ha idinka idan dalbaan halaata maraat waxa lagu nafsiiye waa darafnimo amba waa mastarnimo halaata maraat marar xilliyo saddex jeera ha idinka idan dalbaan min qabli salaati alfajri salaada subax horteed hadday idiin soo gelayaan ha idinka idan dalbaan wa xiina goortiina ha idinka idan dalbaan waxiina goortiina ha idinka idan dalbaan tadacuuna aad dhigaysaan siyaabakum maryihiinna aad dhigaysaanna ha idinka idan dalbaan oo min adahiira duhurka ah min adahiira ay fi dahiirati ah harka digtiisa ah waa duhurka ah weeye wa min bacdi salaati alcishaa'i cishaa'iga salaadiisa dabadeedna ha idinka idan dalbaan wa min bacdi salaati alcishaa'i cishaa'iga salaadiisa dabadeedna ha idinka idan dalbaan carruurtii waa in la baro mutaamarkani inuu waajib yahay iyo inuu negdi yahay labada qowlba culimmadu way ku leeyihin marka waa in carruurta la baro saddexda xilliyada kale ha iska soo galaan laakiin saddexdan xilli waxay yool u tahay amba bartilmaameed ay u tahay qofku isaga oon xaalad kale iskaga sugan inay carruurtu kooda ku dhifato oo masalan waa saddex waqti oo salaada suba horteed ah, iyo xilligaasi aada mar furanayso ee duhurkii aad iska nasanayso iyo salaada cisaa'i dabadeedna waaba xilliga la seexanayo hordo laysu diyaarinayo marka carruurta waa in la baro oo guriga odayga iyo islaamku waa isga degan yihiin waa in la yidhaahdaa istidaankaa ku soo gala assalaamu calaykum ma soo gallaa weeye laakiin hadday balaayo kala dhacdo maxaad umalayn carruurta qaar baaba waasha way qarraqnaan oo wax qadiyad macruufa ah. haddii inanku masalan uu arkaba iyadoo de islaahuyadii lagu raban yahay sooma subxaanallah maaha u waalanaya khatar buu gelaya marka waa in la baro si oo ilmuhu u badbaado ma ogtaa waa in la baro halaaثu cawraatin ay haadihi xilliyadani halaaثu cawraat xaalado amba cawrooyin saddexa weeye halaaثu cawraatin maaragtay cawrooyin saddexa ah weeye waa saddex jeer oo xilliyo adadag oo cawro aba oo lakum idinka idiin sugnaaday halaatu cawraatin weeye cawrooyin saddexoo lakum waa u baahan in la qariyo laysa ma aha nin calaykum korkiinna junaaxu laysa ma aha nin calaykum korkiinna iyo walaa calayhim waa kuwa addoonta a ah weeyaane carruurtu dembi ma ahae iyo walaa calayhim korkooda dembi ma ahaan ma aha nin korkooda junaaxun dembi bacdahunna saddexdaa xilli dabadi bacdahunna saddexdaa xilli dabadi wax dembioo korkiinna iyo koodaba saaran waa kuwa addoonta abaa loo jeedaa caruurta iyagu ma lahaa ismiin dawaafuuna kuwa dhex qaada weeye calaykum korkiina dawaafuuna kuwo wareega weeye calaykum korkiina bimacnaa waa kuwo idin shaqeeya bacdukum barkiinba calaa bacdin ay dawaafuuna kii dawaafo weeye fadhawaafu dawaafuna kuwii dawaafo weeye calaykum korkiina bacdukum barkiinba wuxuu dawaafaa calaa bacdin barka kale oo waa isdhex qaadaanoo waa isku shaqaynaysaan kadaalika sidaa ilaahay axkaamta idinku caddeeyey ayaa yubayinu allaahu alla uu caddayn doonaa lakum idinka idinku caddayn doonaa alaayaat aayaadkiisa idinku caddayn doonaa wallaahu alla caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim waa allaha xukun iyo xikmadba u saaxiiba ah e aan qaldamin wa idaa balaga markay gaadhaan alabqaalu caruurtu markay gaadhaan minkum idinka idinka mide xorta ahi alxuluma qaangaarka markay gaadhaan falyasta'dinuu ha ka idan dalbaan xilliyadoo dhan saddexdii waqtigoo la dhaafiye falyasta'dinuu ha idinka idan dalbaan weeye kama stadana siday idinka idan dalbayeen oo kale kama stadana siday idinka idan dalbayeen oo kale alladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey suuradda hore aayadda horean ku soo maray kadalika sidan alle axkaamka idinku caddeeyey ayaa yubayinu allahu alla u caddayn doonaa lakum idinka idinku caddayn doonaa aayaatihi idinku caddayn doonaa wallaahu alla caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim ayaa ilaahay saba dhigay walqawaacidu waa jamcu lqaacid baa la ydhaha qaacida lama yidhaahdo waa jamcu qaacid waa islaamka dhalmo iyo galmo iyo caado intaba ka shaquusatay weeye habar maaragtay si hawaarsatay waalqawaacidu kuwa fadhiistay ee min annisaa'i haweenka ka mida maxay ka fadhiisteen dalmo iyo guur iyo caado intaba way ka quusteen allaatii qawaaciddaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxaa guurga aan rajaynaynin falaysa ma ahaanin calayhinna korkooda junaax dembi ma ahaaninoo dembi kuma saara an yadacna inay dhigaan siyaabahunna maryahooda inay iska dafiyaan waa maryii cuslaa ee talaabiibka ahaa maha kii cawrada saaraa jidhkeeda maryihii aski caadiga ahaa way ku xidhanaysaa way gasanaysaa laakiin maradii cuslayd ee jilbaabka ahayd bay iska dekinaysaa weeye macnaa islaantu ha isqaawisa ma aha falaysa ma ahan calayhina korkooda jinaaxun dembi kuma saaraa an yadacna inay iska dejiyaan siyaabahunna maryaha qaarkood oo maryo cuslaa ee dusha kasii saaraa kuwa cawrada saaraa ma aha hayra mutabarijaatin kuwa ismuutinaya hayrkood xaala yihiin hayra mutabarijaat kuwa ismuutiya oo isfandhigaya kayrkood xaalaa yihiin aba xaalaana ahayn kuwa ismuusinaya biziinatina muusinaya qurux laakiin islaamta laftigeeduba hadday dee badgasho xaaladaasi waa inay xisaabkeedii qaadato weeye wa an yastacfifna inay dhowrsadaan oo aanay iskaba dhigin ayaa khayr u khayr badan lahunna ayaga wallaahu alla samiic allaha maqalka badan weeye subxaanau watacaala wax kastoo la maqlo caliim waana allaha cilmiga badanna weeye waalqawaacidu min annisaa hiy huna allawaati inqada'a canhuna alxayd waya'isna min alwalad wax allow waxay uga baahan yihiin rag baan jirin oo ragguna xaggoodada aanu eegayninba laaniska hawaartisay weeye saasi markaa maryo cuslaayo talaafiibta ahayna iska dhigto oo maryaha cawradeeda asturaya ay qaadato dhib ma laha aljilbaabu aw ridaa ayay culima tabacu ljilbaaba ma arkaysaa marka waxaad ka qaadanaysaa diriceedii iyo khimaarkeedii iyo maryaheeda maaragtay cawradeeda asturaya ayay qaadanaysaa laakiin maryihii cuslaaya jalaabiyinta ahaa ayay iska dhigaysaa ilaahay saasii subxaana watacaala tacaala marka u haboon weeye waa markay hiibsan anaa laga lahayn san markaan laga lahayn weeye ay ku shabihi jireen maaragtay bacdusalaf dukanta oo kale alxarbu awalu maa takuunu fityatan tascىa biziinatiha likuli jahuuri xatىa ida اshtacallat washaba diraamuha saarat cajiisan kayra daati xaliili shamdan tunkaru lawnuhaa watagayarat kariihata almandari aa dagaalku bilowga hore kacda hore xuruub alfitanka dagaalku bilowgiisa hore waa idan gasaantiyabay leeyihi markaas midkasan garanaynin bay dadkaa xataa ida istacallat washaba diraamuha laakiin markay faafto ee dagaalku si ba-anus ku dabadhaco saarat cajiisan habar bay noqotaa kayra saati xariiri shaban oo kool xun tunkaru lownuhaa watagayaat taasoo waa isbicirowray oo midabkeedii iyo waxeediiba iswada bedelayoo arageeda iyo kursigeediba uu si kale yahay bay yidhaahdeen macnaa marka tuka ka hadlayeen marka islaamku weerkaa markay gaadho ma arkaysaa xaaladaasi inay maryihii cuslaa deejistoo salaabiidtii wax dembiya kuma laha laysa ma ahaanin cala alcaamaadka indhaha leh xarajun dembi oo dembi kuma saara camalkii u baahnaa in indhaha laga qabo walaa cala alacraji kanaafada korkiisana ma ahaanin xarajun dembi walaa cala almariid ka bukana korkiisa ma ahaanin xarajun dembi ma ahaanin selafku aqwaal dhowra bay ku leeyihin mas'aladan oo arrintan dabniga loo kar yeelay amba rafculxarajkani muxuu yahay bay leeyihiin culimmada qaarkood waxay leeyihin waxay ku soo degtay jihaadka jihaadka ayay ku degtay marka aayaddan waxay kala maddigaan in aayadda ku jirta fii suurati alfatxi wa tilka fi ljihaadi laa maxaala bimacnaa hadday jihaadkii ka tagaan dee nin indhala iyo min naafa ah iyo mid bukaa midkoodna kari kari maayo culimmada qaarkood waxay ku fasireen muslimiintii hore markay jihaadka u baxaan dadka gurya ay kaga tegi jireen waa kuwa naafada iyo kuwa indhaara guriga isu ilaali waxaad uga baahatana kasii cun dabeeto siday wax uga bay kii hadhay ay ka shakiyi jireen ay furin jireen dileenoo tacaddi iyo xadgudub baad la timaadeen markaasay kari jireen culamada qaar sidaa way yidhaahdeen qaar kale waxay leeyihin maya kuwan wax la cunistooda ayay ku oofayoobidisadeen is yidhaahdeen wallaahi ninka indhala wax la cunidiisu armaad maaragtay walaalkaaga indhaalaad cawartaa nin indhalaadaada wax la cunciyo ma tahay abase kale naafadaa mawjka ay ka tahay kan oo kale ma arkaysaa marka waxaa ilaahay leeyay subxaana watacala haddaa wax cuntaa wax dembiya ku sugani ma jiro wey laysa ma ahaanin cala alacmaaka indhaala xarajin dembi wixii indhaha laga qaban lahaa hadduu qaban waayo walaa cala alcaraji ka naafadaana xaraji dembi ma ahaan walaa cala almariidi ka buka korkiisa ma ahanin xarajin dembi walaa calaa anfusikum fiic ka dhig markaa kaa walaa cal hadday jihaadka ku fasiro xagga hore tani dilay walaa calaa anfusikum lafihiinna korkooda ma ahaanin xaraju dembi an taakuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihiinna inaad wax ka cuntaan dembi idinkuma saara aw buyuuti aabaa'ikum aabbiyaadkiin guryahooda inaad wax ka cuntaan aw buyuuti ummahaatikum hooyooyinkiin guryahooda inaad wax ka cuntaan aw buyuuti ikhwaanikum walaaladiin guryahooda haddaad wax ka cuntaan aw buyuuti akhawaatikum habla aad walaaladiin guryahooda haddaad wax ka cuntaan aw buyuuti acmaamikum adeeradiin guryahooda haddaad wax ka cuntaan aw buyuuti cammaatikum adeeradiin waa cunada bedelka iskaa layska cuno aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda haddaad wax ka cuntaan aw buyuuti khaalaatikum abaryarihin guryahooda haddaad wax ka cuntaan aw maatii haddii aad guryahooda wax ka cuntaan malagtum aada mulkideen aw maa kii haddaad wax ka cuntaan maladtum aad hanateen aw maa kii haddaad cuntaan maladtum aad milkideen mafaatixahu furayaashiisa aw sidiiqikum buyuuti sidiiqikum guryahii saaxiibadiin haddaad wax ka cuntaan korkiina dembi ma aha laysa ma ahaanin calaykum korkii dembi idin saarani ma jiro weeye aw sadiiqikum ay calaa buyuuti asdiqaa'ikum wax dembiyo idinku sugani ma jiro weeye laysa ma ahaanin calaykum korkiina junaahun dembi an ta'kuluu inaad wax ka cuntaan inaad cuntaan wax sabiica idinkoo dhan inaad hooda cuntaan aw asbaata xaalatiin kuwa kala tagtagsan salisali inaad wax cuntaan dembiga kuma saara oo fa idaa dakaltum haddaad gashaan guryo buyuuta guryo haddaad gashaan walow kaagaba ahaadee fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihina salaama waayo qofka muuminkii muuminka walaalkii weeye calaa anfusikum baa laga cabiray salaama taxiya salaamid salaama nasr weeye taxiya salaamid salaama salaamtaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay taxiyadaa salaamtaasoo mubaarakatan la barakeeyey salaamtaasoo dayiba wanaagsan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu weeye kadaalika sidaa alle axkaamta idinku caddeeyey ayaa yubayin allahu alla u caddayn doonaa lakum idinka alaayaat lacallakum tacqiluun likay tacqiluu si aad wax u fahamtaan bu alla idinku caddayn allah wuxu uhi subxaanah wa tacaala inama almu'minuun muminiinta inama almu'minuun xasri baa la geliyey adeer kuwanun baa muminiina weeye inama almu'minuuna kuwa muuminiinta ahi cid kaleba maaha alladiina kuwa weeye aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana rumeeyey oo waidaa kaanuu markay ahaadaan macahu ay maca arasuuli hadday ahaadaan calaa amrin amar amar korkii calaa amrin arrin korkeed hadday ahaadaan arrinkaasoo jaamicin kulminaya oo aan loo kala tegayn sida salaada jumcaha iyo ciidda iyo jamaacada iyo wadatashiga intaba waa lagu fasiraye calaa amrin amarkaasoo jaamicin kulmiya dadka lam yadhabuu aan tegin weye lam yadhabuu waa kuwa aan tegin sababteeda ka dhig xataa yasta'dinuuh ilaa rasuulka ilaahay aydan weydiistaana kaydan dalbaan ina aladiina kuwa yastaadinuunaka ka aydan dalbayaan nebi muxamedow ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye istidaankoodu xaq yahay yu'minuuna rumaynaya billaahi alla iyo warasuulih ee fa ida ista'danuuka hadday kaa idan dalbaan libacdi sha'nihim arrimahooda qaarkood hadday kaaga idan dalbaan fa ida ista'danuuka hadday kaaga idan dalbaan libacdi sha'nihim arrimahooda qaarkood danahooda qaarkood hadday oggolaansha ku weydiistaan fa'dan u idan u oggolow liman doonto oo minhum ayaga ka wstakfir lahum ilaahana wstakfir lahum una dembi dhaaf sanad iyaga allah allana wstakfir illaah allana dembi dhaaf weydii lahum ayaga sidaa dheh wstakfir illaaha allana dembi dhaaf weydii lahum ina allaha alla gafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha raxmad badan leh laa tajcaluu haka yeelina ducaaءa arasuuli haddaba ducaaءa arasuul culimmadu laba qowl unbay ku leeyihiin mar masderkaa meesha inoo yaallay ducaa waa masderun mudaafun ilaa mafcuulihi marna waa masderun mudaafun ilaa faacilihi haddii la yidhaahdo waa masderun mudaafun ilaa mafcuulihi almadcuwu ka loo yeedhayaa rasuulku noqonaya haddii la yidhaahdo masderku faacil buu u idaafaysan yahay daacigu waa rasuulka ilaahay buu noqonaya ijcaluu haka yeelina eh, ducaa arasuuli rasuulka u yeedhidiisa ah, rasuulka u yeedhidiisa ha kala mid baynakum dhexdiina ka ducaa'i bacdikum barkiinba siduu ugu yeedho oo kale bacdaa barka kale laa tajcaluu haka yeelina ducaaءa arasuul rasuulka u yeedhidiisa markaad u yeedhaysaan baynakum aada uga yeedhaysaan ka ducaa'i bacdikum barkiinba siduu ugu yeedho oo kale bacdaa barka kale oo bimacnaa rasuulka ilaahay weyneeyo ha odhanina yaa muxammed ha odhanina amba yabna cabdillah ha odhanina laakiin sharfa oo dhaha yaa nebiy allah yaa rasuul allah sidaasoo kale weeye hadalkana kor ha u qaadina oo maaragtay dhaqaylo dheer ha ugu yeedhina marka waa min baabi alcadab baa laga hadlayaa marka rasuulka ilaahay lala hadlayo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qowlka labaadna wuxuu odhanayaa masarkaa faacilu idaafaysane laa tajcaluu ay laa tactaqiduu buu noqonaya jacala bimacnaa ictiqada bay noqotaa ha ictiqaadinina ducaa'a arasuuli rasuulka yeedhmadiisa baynakum idinka yeedhayo ka ducaa'i bacdikum barkiinba siduu ugu yeedho bacdaa barka kale oo arrinta yeedhmada rasuulku waa arrin culus waa arrin culus oo waajib bay keenaysaa ee rasuulka ilaahay adeeca oo maqla weeye ducada culimada qaarkood baaba habaarka dhigo oo ducaaa arasuuli ha u ictiqaadinina ducaaa arasuuli rasuulka habaarkiisii baynakum dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum barkiinba siduu habaaro bacda badka kale ee waxaad ogaataan habaarka rasuulku inuu mustajaab yahay oo la aqbalayo markaa ha u qaadanina tafsiirkaasi wuu fog yahay baa la yidhaahdaa marka waxaa ka xoog badan tafsiirka odhanaya yeedhmada rasuulku idiin yeedhayo ha kala mid dhigina taabisi oo kale laase rasuulka ilaahay waajib bay tahay wuxuu idin farayana waa inaad yeedhaa is aqbashaa ah oo aad qaadataan weeye qad yaclamu allaahu alla wuu ogsoon yahay alladiina kuwa yatasallaluuna dusaya waa munaafiqiin weeye ay ka baxaya goobta weeye qad yaclamu allaahu alla wuu ogsoon yahay aladiina kuwa yatasallaluuna dusaya ee minkum idinka idinka mida ah, liwaadaa xaalayhin kuwa isku dhuumanaya liwaadaa xaalayhin kuwa isku gabanaya midba midbuu ku gabanaya marka ka baxsanayaan majliska rasuulka qofka qofuu kaasaan ka dhiganaya liwaada xaalay yihiin maaragtay kuwo isku gagabanaya sidaasoo kale weeye amba dhuumanayo rasuulka ilaahay ka dhuumanaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh falyaxdar ha ka digtoonaadaan falyaxdar ha ka taxadaraan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi ilaahay amarkiisa amarka rasuulkuna waa ka laazimayaaye amba can amrihi amarka rasuulka kuwa khilaafaya ha ka taxadaraan an tusiibahum inay ku dhacdo fitna inay ku dhacdo fitnoodaan aw amase yusiibahum inuu haleelo cadaabun cadaab uu haleelo cadaabkaasiyoo aliim ay mu'lim u xanuujiya haddaba amarka rasuulka haddii la khilaafo fitnadan qofka ku dhaxaysaa waa maxay qulubta qofku waxay halisu tahay baa la yidhahdaa kufri waxaa fitnadan lagu fasiray oo kale nifaaq waxa kaloo lagu fasiray bidco ayaa lagu fasiray intuba khatar badan bay leeyihiin oo qofka muslimkaahi waa inuu iska ilaaliyo camal aan camalkii rasuulku sideeyay ahayn iyo dariiqiisa iyo manhajkiisa mid mida inuu qaado aw yusiibahu amba inuu ku dhaco ka taxadaro cadaabun cadaab inuu haleelo aliim oo adduunyada hadday tahayba dilbo ku yimaado amba xad amba xabsi iyo wixii la mida markaa badowga muslimiintii khilaafaha khilaafka la khilaafo rasuulka ilaahay aad bay u khatar badan tahay alaa hoy ina lilaah alle ayaa iska leh maa fi samaawaati saadka waxa ku sugan iyo waalardi wamaa fi lardi waxa ku sugan qad yaclamu xaqiiq ahaan qadani taxqiiq bay faa'iidaynaysaa qad yaclamu alla waa ogsoon yahay maa arrintiibuu alla ogsoon yahay xaaladda antum idinku calayhi korkiisa aad ku sugantihiin xaaladiina xaaladiinna ilaahay uu ogsoon yahay maalkiibu ogsoon yahay antum idinku calayhi korkiisa aad ku sugantihiin tihiin xaaladda wa yowma maaday ku cadfan tahay waqad yaclamu waa ogsoon yahay yowma maalinna alla wuu ogsoon yahay yurjacuuna laydin celin doono ilayhi ila allaahi alla xaggiisa laydin celin doono oo fa yunabi'uhum alla idin uga warrami doono wa yowma maalinna alla wuu ogsoon yahay yurjacuuna la celin doono ilayhi ila allah alla xaggiisa dadka loo celin doono oo fa yunabi'u alla uga warrami doono hum ayaga bimaa kii uga warrami doono camiluu ay sameeyeen wallaahu alla bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan ee ogsoon weeye bismi araxmaan araxiim suuratu alfurqaan makiya weeye aayaadkeeduna waa toddoba iyo toddobaatan aayadood weeye tabaaraka tabaaraka aladii allihii baa khayrkiisu batay tabaaraka horta waa ficil maadi ah oo shaamid ah macnaha waxaa loola jeedaa mudaariciisa iyo amar mastarkiisa iyo kale maad arag ilaahay un baana inta badan lagu isticmaalaa tabaaraka tacaala buu noqdaa wa tafaacala min albaraka tabaaraka aladii allihii baa khayrkiisu batay amba tabaaraka aladii allihii baa kor ahaaday ay tacaalaa amba tacaadama aladii allihii kor weynaaday amba dahirnaaday intaba waa lagu fasiray nasala ku soo daadejiyey alfurqaana waa masdar bimacnaa ismi faacil ah alfurqaana mid kala saara xaqa iyo baadilka ku soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa ku soo dejiyey alfurqaan mid kala saara dheh masdarkan calaa cabdihi ku soo dejiye waa nebiyullaahi muxamede liyakuuna si uu ahaado addoonkiisani lilcaalamiin lilcaalamiina caalamka si uu ugu noqdo nadiira mid u diga marka dacwadda rasuulku inay caam tahay ayay aayaddan ilaahay ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala huwa allahaasi magiba lagu allahaasi alladii midka weeye lahu isagu iska leh mulki sama huwa alleh alladii midka weeye qadar damiirka lahu isagu leh mulku samaawaati samaaadka waxa ku sugan iska leh iyo waalarda arlada waxa ku sugan oo walam yattakid aan yeelanin walada waladna aan ka dhiganin axada oo walam yakun aanu u ahaanin lahu isaga aanu u ahaanin shariik mid la suraaka ah fi lmulki lahaanshaha mid la wadaaga aanu jirin oo wakhalaqa abuuray kulla shay shay walbana abuuray ee faqadara sartaray ee wax qadaray hu shayga taqdiiraa qadarid ilaa intaasoo waxyaabood baa ilaahay sheegtay inuu mulkiga leeyahay walad inaanu yeelan midla shariigi inaanu jirin shay walba inuu abuuray oo faqadarahu uu sargooyo shayga taqdiiraa sargoyn ilaahay subxaanahu wa tacaala kulla shay wax kastoo ilaahay u abuuray baa uu maaragtay simay subxaanah watacaala tacaala uu raggu u yahay waitakaduu waxay yeesheen min duunihi alla sokodi aalihatan ilaahya waxay ka dhigteen asnaama laba mafcuul buu qaataa ee qadaro waitakaduu waxay ka dhigteen min duuni illaahi alla sokodi aalihatan ilaahya waxay ka dhigteen kayrkii ay hayrahu dheh ilaahyadaasoo bal waxay caabudayaan ilaahyadaasoo laa yakhluquuna aan abuurin shaya shaynaba waa nakira fii siyaaqi nafyi cumuum bay faa'ideynaysaa shaynaba aan abuurin oo wahum ayaga yukhlaquuna la abuuro oo walaa yamlikuuna u hananin lianfusihim lafahoodana daran dhib iyo wala nafca nafsikoona daran ay dafca darin dhib inay ka celiyaan aan u karin lafahooda iyo walaa nafca walaa jalba nafcin iyo nafdi inay usoo jiidaan toona oo walaa yamlikuuna aan hanamin amba aan mulkiyin mawtaa dilid macnaa geeri iyo walaa xayaatan nolol midna toona iyo walaa nushuuraa soo saari doona walaa xayaatan nolol iyo walaa nushuuraa soo celin doona intaba qaar aan jari karin ayay ilaahay ka dhigtaan ba allah yihi subxaana qaala aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay waxay yidhaahdeen in haadaa ay maa haadaa qur-aankani ma ahaanin ilaa ifkun been mooyaane wax kale ma ahaanin bay yidhaahdeen beentaasoo iftaraa uu abuurtay muxamed hu beentaba wa acaana waxaa ku caawiyey hu beentan amba wa acaana waxaa ku caawiyey hu nebiga calayhi calal ifki waxaa ku caawiyey qawmun duul baa ku caawiyey aakharuuna kale waacana waxaa ku caawiyey hu maaragtay iftigan calayhi cala nabiyi waxaa ku saaciday qawmun duul aakharuuna kale allah wuxuu yidhi faqad jaauu waxay la yimaadeen dulma jaaa iyo maatan mafcuulba sallowday waqad jaauu waxay la yimaadeen dulmaa bay la yimaadeen dulmi iyo wazuura been amba binasci lkaafi ka dhigo faqad jaauu waxay la yimaadeen dulma ay bidulmin saada qadar bay la yimaadeen iyo wazuura wa bizuur been bay la yimaadeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen huwa qur'aankani asaabiiru alawaliin wa qaaluu waxay yidhaahdeen huwa qur'aanku asaabiiru alawaliina dadyowgii hore waxay qorqoreen ay xarxariiqeen weeye amba waa beenihii dadkii hore sidaasay yidhaahdeen iktataba maxamed baa qortay haa sabaradan iktataba haa xaal uu soo qortay dhaabaa doonto iktataba waxaa soo qortay haa beenahaa hore maxamed baa soo qortay bay yidhaahdeen oo fa hiya asaabiirtani beenahan uu soo qortay tumlaa waa mid la yeedhiyo tumlaa waa mid la yeedhiyo calayhi korkiisa hiya tumlaa mid lagu akriyo calayhi korkiisa bukra gelin hore iyo wa asila gelin dambaba dad kalaa ku akriya bay yidhaahdeen kul waxaad tidhaahdaa nebigow ansala waxaa soo dejiyey hu kitaabkan alladii allihii baa soo dejiyey yaclamu ogsoon asira waxa qarsoon ee fi samaawaati ku qarsoon allaha ogsoon iyo waalardi wa filardi ku qarsoon inahu alle kaana wuxuu ahaaday yahayna kafuura allaha dembi dhaafista badan weeye raxiima waana allaha naxariista badan isagu weeye wa waxay yidhaahdeen maa maxaybaa lihaada arasuuli laamka xagga haadaada raaci markaa akhriska ma ogtahay tahay cinda rasmiha saasuu kala go-an yahay wa waxay yidhaahdeen maa maxayba istifhaam ibtidaa'iyaa baa la yidhaahdaa maa maxaybaa lihaadaa kan u sugnaaday arasuuli ah maa maxaybaa lihaadaa kan u sugnaaday arasuuli ah oo yaakulu uu cunayaa yaakulu xaaluu cunaya maxaa u sugnaaday cuntada oo yamshi uu soconaya fi aswaaqi suuqyada waaba rasuulna wuu sheeganaya waxnuu cabaya suuqiina wuu u shaqo tegaya lowlaa unsila ay hallaa unsila lowlaadaa taxdiidiyaa la idhahdaa bimacnaa hallaa weeye lowlaa unsila ay hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waayey maxaa loogu soo dejin waayey ilayhi rasuulkan malakun malag maxaa loogu soo dejin waayey oo haddii lagu soo dejiyo fayakuuna waa jawaabtii taxbiibka ma ogtahay oo haddii lagu soo dejiyo fayakuuna uu noqdo malagu macahu ay maca haada rasuuli rasuulkan maciisa uu noqdo nadiira midiga digaan isna lowlaa unsila hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waayey ilayhi malaga ilayhi rasuulkan malag malag maxaa loogu soo dejin waayey oo haddii fayakuuna uu ahaado malagaasi macahu ay maca haada rasuuli nadiira midiga aw amase yulqaa unsila bay ku cadfan tahay fa yakuuniba ha ku xidhin aw amase yulqaa maxaa loogu soo dejin waayey ilayhi rasuulkan maxaa loogu soo tuuri waayey aw amase yulqaa maxaa loogu soo tuuri waayey ilayhi rasuulkan xaggiisa oo loo siin waayey kanzun maal maxaa loogu soo tuuri waayey aw amase takuunu maxay ugu ahaan weyday lahu isaga dan mahdeer yaakulu uu wax ka cuno minhaa beerta xaggeedaba wa qaala waxay yidhaahdeen ba allah yidhi aldaalimuun kuwa daalimiinta ah waxay yidhaahdeen oy qaarkoodba qaarka kale ku yidhaahdeen in tattabicuun ay maa intani bimacnaa naafiye weeyaano bimacnaa maa weeye in tattabicuuna ay maa tattabicuuna raaci maysaan bay yidhaahdeen ilaa rajula nin mooyaane ninun baa iska raacaysaan rajulkaasoo masxuura la sixray nebi maxamed ba wuu sixran yay bay leeyihin ninaan waxba kala garanaynoo khalkhal ku dhacayo salbiguba uu siman yahay ayaad iska raacaysaan bay yidhaahdeen allah muxuu yidhi marka undur eeg bal nebi muxammadow kayfa darabuu siday kuugu yeeleen kayfa darabuu siday kuugu yeeleen laka adiga alamhaal waxyaabo layaab leh masalka waxaa la yidhaha wax kastoo ah alamhaala siday kuugu yeeleen wayajcal fadalluu way lumeen baa la yidhi fadalluu way lumeen kuwaasi oo falaa yastadiicuuna ma awoodi doonaan sabiila dariiq ay hanuunka u maraan dariiq ay ku hanuunaanna ma heli doonaan tabaaraka aladii allihii baa khayrkiisu batay in shaaa hadduu doono jacala yeeli doona laka adiga kuu yeeli khayraa wax ka khayr badan min daalika taa iyagu ay sheegayaan ka bedel khayrka jannaatin kuu yeeli doona jannaad kuu yeeli doona tajrii ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaar sabab ku yeeli doona wayajcal waa sabab kale wayajcal yeeli doona hadduu doono laka adiga kuu yeeli doona qusuuraa guryo dhaadheer ku yeeli doona bal kadabuu waxay beeniyeen kuwani oo idraabkaas intiqaali weeye bal taa kabataalay gaalnimada ay la yimaadeene darane kadabuu waxay beeniyeen oo kale bisaaca saacaddiiba way beeniyeen qiyaamuhu inuu dhacaayo wa actadnaa waxaanu u diyaarinay liman dhuul waxaanu u diyaarinay kadaba beeniyey bisaaca saacadda ka beeniyeyna waxaanu u diyaarinnay saciiraa olol baanu u diyaarinay baa ilaaha yidhi saciiraa olol baanu u diyaarinay naarta ay ku ololaan oo ay ku gubtaan idaa ra'at markay aragto naartu naartu inay wax arkaysay aayaddan ku cad weeye waxba ha awilin adigu way arkaysaa indhahay wax ku arkaysana ilaahay baa ogsoon idaa ra'at markay aragto hum ayaga min makaanin meel markay ka aragto min makaan meel markay ka aragto baciid fog oo durugsan meel fog markay ka arkaan samicuu waxay maqli lahaa naartaa waxay u maqli doonaan tagayudaa caro jar ay jarayso tagayudaa karib ay jarayso helayaan way jaraysaa weeye iyo wazafira reen ayay maqli doontaa tagayub waa tafacul macnaa karib bay arki doonaan maaragtay tagayudaa bay u maqli doonaan caro iyo karib ay jarayso ayay u maqli doonaan baa ilaaha yidhi subxaanau watacaala iyo wazafira jur ayay maqli doonaan xanaaq ay u caraysan tahay caradiiba bay maqlayaano inkaar baa haysata waana idkaraysaa intaan moogta wahya takur fakaadu tanayaz inay iyadaaba ku dhowaanaysa inay kala daadato waidaa ulquu marka lagu rido wa idaa marka ulquu lagu daadiyo lagaga tuuro minhaa naarta xaggeeda makaana meel marka lagu tuuro goob iyada ka a makaana meel marka lagu rido meeshaasoo dayiqa cidhiiri ah marka lagu tuuro muqaraniina xaal ay yihiin kuwo isku xidxidhan muqaraniin xaal ay yihiin kuwo isku xidxidhan oo katiinadaysan dacaw waxay u yeedhi doonaan amba ay ku qaylin doonaan dacaw waxay ku qaylin doonaan hunaanika halkaa cidhiiriga ah waa ku dhacaysaa isaarada makaanka dayiqa ah hunaalika meeshaa cidhiiriga ah waxay ku dhawaaqi doonaan subuuraa halaag yaa suburaa ayay odhan doonaan allaa halaaga yaga waxaa lagu odhan doonaa laa tadcuu ha u yeedhina alyawma maanta subuura halaag waaxida keliya wadcuu war u yeedho ku qayliya subuura halaag kasiiraa fara badan u yeedha baa la odhan doonaa bilweyli waalxasrati waalkhayba intaa u yeedha yaa suburaa yaa suburaa bay odhan doonaan maog sidaasoo kale dhacayeen yaa subura ma arkaysa markaasaa loogu jawaab celinayaa bay yidhahdeen yaa suburahum naartii baa la durkeenayaa intaarahaasaa dhacaya kul waxaad tidhaahdaa nebiyow markaan maxaa lagu odhan doonaa adaalika markaas ayaa khayr khayr badan ma naarta sidaasi ayaa khayr badan ama mase jannatu اlkhuldi mawaaritaanka jannadiisa tafsiilka in laysa calaa baabihi ishkaalka sidaasa lagaga saaraya ila waxaa jira mufadalka iyo mufadalu calayhi baa jira almufadal iyo wlmufadalu calayhi macnaa rikoorkani rikoorkan wuu ka wanaagsan yahay marka la yidhahdo rikoorkan rikoorkan wuu ka wanaagsan yahay nacam kan ayaa wanaagsan laakiin waxbaa ka wada dhexeeya imika wixii ka wada dhexeeyey ma jiraanba meeshan oo naarta wax khayr oo ku sugani naartu naga jiro waa shar maxdi ah weeye moogta kadaalika markaasaa khayrun wanaag badan markaasaa khayr badan cadaabka sidaasa am amase jannatu lkhuldi mawaaritaanka jannadiisa allatii jannadaaso wucida loo yaboohay amba loo ballan qaaday almuttaquun kuwa mutaqiinka ah ee ilaahay ka baqa kaanat waxay ahaatay jannadaasi lahum ay lilmuttaqiina mutaqiinta waxay u ahaatay jazaa'a abaalmarin bay u ahaatay baa ilaahay subxaana watacaala iyo wa masiiraa meel ay u noqdaan labadaba iyaday u noqotay baa ilaahay yidhi subxaana ilaahay baana sidaasi ugu ballan qaaday ma arkaysaa rabbi waxa uu leeyahay subxaana wa tacaala waadkor xus yowma maalin xus lahum waxay ku leeyihiin mutaqiintu lahum waxay ku leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin maa yashaa'uuna waxay doonaan bay ku leeyihin baa ilaha leyi subxaana wa tacaala waxay doonaan bay ku leeyihin khaalidiina xaalay ku waarayaan jannadaasi kaana wuxuu ahaaday wacdigaasi ila wacdi baa la sheegay kaana wuxuu ahaaday wacdigaasi calaa rabbik rabbigaaga korkiisa wuxuu ku ahaaday mas'uula mid la isweydiiyo ayuu ku ahaanayba ilaahay subxaana mas-uula oo bimacnaa ilaahay baa subxaanahu watacaala isa saaray ma ogtay oo maqaamkani fii haadihi suura iyo fii suurati saafaat intaba ahlusanuu waxay helayaan nicmadaasay helayaan baa ilaahay subxaanahu watacaala nimcadaasay helayaan mas-uul laabudda an yaqac baa loo jeeda ay wacdan waajiba ma arkaysa oo malaa'igta ayaa ilaahay u weydiin doonta ma og tahay oo dadkuba oo ku odhan doona ilaahay u nasiinaa wacadtana waa mas-uul ma ogtahay tahay calaa rusuli su-aashu saasay ku imanaysaa allah wuxu uhi subxaanau watacaala wadkur xusi yowma maalin yaxshuru uu kulmin doona hum ayaga alleh iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudaan min duuni illaahi alla sakadi oo fayaquulu rabbi uu ku odhan doono kuwa la caabuday a antum ma idinkaa a antum ma idinkaa adlaltum lumiyey cibaadii addoommadaydan ma idinkaa lumiyey haaulaa'i kuwaas ah war addoommadaydan ma idinkaa lumiyey am amase humma iyagaa dalluu ka lumay assabiila dariiqa ayagunbaa iska lumay mise idinkun baa lumiyey ilaahay baa taangaynaya mar ilaah lahaysaa ilaah kuu noqonaya oo isagii la xisaabinaya isagii la riixayo laguhaadayo laa ilaaha ila allah rabbigaaga ku xiran qaaluu waxay yidhaahdeen subxaanaka ilaahayow nasanaantaada xumaan oo dhan ba adkahu fantahaye maa kaana yambaqii annaga nooma ahaanin maa kaana ma ahaanin yambaqii kuu habboon yahay lanaa annaga an nattakhida inaanu yeelanno min duunika adiga sokoda min awliyaa'a kuwa la caabudaba hadda kuwa na caabudaba inaanu yeelna ilaahu nooma habboona waa siduu nabiyullaahi ciisaba maaragtay ilaahay igu sawaaqiyey maaragtay maa kaana yembaqii annaga noomaha ahaanin maa kaana ma ahaanin yembaqii kuwa u habboon yahay lanaa annaga an nattakhida dasaa kaanada ismia inaanu yeelanno min duunika adiga sokadaa min awliyaa'a kuwa la xidhiidhiyo oo lmaaragtay la tacdiimiyo oo la caabudo rabbigow ma ma haboonaba inaanu yeelanno walaakin ha yeeshee matacta waad u raaxaysay hum kuwan iyo wa aabaa'ahum aabbayaashoodba waad u raaxaysay xataa nasuu ilaa ay iloobeen oo iskaga tageen addikra waxyigiiba ilaa iskaga dhaqaaqeen addikra diintaad u sheegaysaba ilaa ay ka tegeen ayay iska dhaqaaqeen baa yidhahdeen wa kaanuu waxay ahaadeen qawmaa duun ayay ahaadeen buuraa halaagsamay buuraa ay halkaa halaagsamay bay ahaadeenoo gaalnimo ku fogaaday la yidhaahdo faqad kadabuukum markaa ilaahay buu wuxuu ku odhanayaa kuwii wax caabudayey markaa kuwa hore kuwii la caabudayey bay ahaayeen kuwii la caabudayey kuwii wax caabudayey ayaa sidan lagu odhanaya faqad kadabuukum way idinku beeniyeen kuwii la caabudayey macbuudiintii faqad kadabuukum way idinku beeniyeen bimaa kiibay idinku beeniyeen taquuluuna aada lahayde war sheegaysa inaad lahaydeen iyagaana lumiyey amba iyagaanu caabudi jiray dee kuwaad caabudi jirteen waa kuwanoo idinku beeniye famaa tastadiicuuna karina maysaan sarfaa celin aad cadaabka isku celisaan iska waabisaan sarfaa leexin cadaabka aad iska leexisaan iyo walaa nasraa gargaar aad gargaarsataan ad waxtartaan maanta awood una lihidin allah wuxu uhi subxaanah wa tacaala waman yadlim qofka dulmiya dulmi fala ee minkum idinka idinka mida asalka dulmiga waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga waa wadcu shayi bigayri mawdicihi shayga oo la dhigo meel aan meeshiisii ahayn baa la yidhahdaa shayga oo meel aan meeshiisii ahayn la dhigo ayaa la yidhaahdaa markaa wadcu cibaadati cibaadada markaa dhigto meel aan meesheedii ahayn oo cid aan ilaahaynad caabuddo daalim baa tahay ee dulmi baad fashay yaa dulmiday ilaahay ku abuurtay baa dulmiday ila addoonku wuxuu ugu danayay inuu ilaaha abuurtay dulmiyo addoommadu way isdulmiyaan ilaaha abuurayna way dulmiyaan inuu shirkigu dulmi yahay qur-aankay ku caddahay yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka ladulmun cadiim cidda la dulmiyey man allah weeye waad garanaysaa mucaadi markuu rasuulku weydiinayey atadri ya mucaadu maa xaqu اllaahi cala alcadiid xaqa ilaahay ku leeyahay addoommadiisa ma og tahay allah wa rasuuluhu aclam waa kii ku sababay markii dambe rasuulku muxuu yidhi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a ilaahay wuxuu kugu leeyahay un inaad caabudo un aanan sharig yeelin waana xikmadduu kuu abuuray un wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun shay kale ujeeddo kaluu rabbi ku abuuray ma jirto xaggiisa markay tahay adiga <clears throat> iska noolo allah wuxu uhi subxaana wa tacaala waman yadlim qofka dulmiya minkum idinka idinka midaanu ah duktu waxaanu dhansiin doonaa cadaaba baanu dhansiin doonaa ali cadaaban baanu dhansiin kabiiraa weyn cadaab weyn baanu dhansiinaynaa baa ilaha lhi subxaana wa tacaala wamaa arsalnaa maanaan dirin nabi muxammadow qablaka adiga hortaa maanaan dirin rasuulan maanaan dirin oo min almursaliina mursaliinta ka mida ah, rususha ilaahay ka mida ah. ilaa si haddii aanu diray inahum rasuuladaasi inahumse waxaa hamsaha loo kasriyey khabarkiisa waxa galay laamkee ilaase inahum rusushaasi layaakuluuna kuwii cuna bay ahaayeen aacaama cuntada cunno ayay cuni jireen wayamshuun kuwii socda bay ahaayeen fil aswaaqa suuqyadana way mari jireen markaa bilaash bay adiga maanta kuugu ceebaynayaan suuqan aad marayso wa jacalnaa waxaanu ka yeelnay dacmakum barkiinba waa bani aadamkii ma og tahay libacdin warka kale waxaanu uga dhignay fitna imtixaan baanu uga dhignay baa ilahi li subxana watacaala ee markaa ilaahay wuxuu ka warramayaa rusushii hore inay iyaguba sidanoo kale wax u cuni jireen oo ay xoogsan jireen oo ay suuqa mari jireen oo ay tijaaro iyo takasub intaba ay samayn jireen markaa shaqaynta ay shaqayn jireen arrin wax u dhimaysa xaalkooda iyo mansabkooda midnaba may ahayn waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu rususa u yeelay min asimaati alxasana sifaat wanaagsan bay lahaayeen iyo habdhaqan wanaagsan bay ahaayeen wakiilaa ilahaa wamaa jacalnaahum jasadan laa yaakuluuna aطacaama ilaahay kamaanaan dhigin buu lahaa qalfoos aan waxba cunaynin wajacalnaa waxaanu ka yeelnay bacdakum barkiinba libacdin barka kale xusna baanu uga dhignay waanu isku siin imtixaanay atasbiruun bal inaad sabirtaan atasbiruuna ma sabraysa wu atasbiruuna ma sabraysaa ila waa laysu kala imtixaamay oo qaarba qaarkii kale kii aan waxaysan kii waxaysan kii kale kan kale ayaa lagu imtixaamay waayo hadduu ilaahay dooni lahaa dee rusushiisa ayuu adduunyada siday u dhan tahay ma siin lahaa ma ogtahay rabbi waxau yihi subxaanau watacaala wa kaana wuxuu ahaaday kaanadani waxay faa'iidaynaysaa waa istimraar iyo daymuumay faa'iidaynaysaayoo halkaad ka odhan jirta ficilmaadi maadi naaqisa waxaad laqbada odhanaysaa wa kaana wuxuu ahaa yahayna wa kaana wuxuu ahaa yahayna rabbuka rabbigaagu wuxuu ahaaday oo yahayna basiira kii wax arkaya ayuu allah yahay subxaanahu wa tacaala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha